iyo sharaf ciheeda kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keena u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkana saaxiibayaal waxaan kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso maantana waxaad ku maqli doontaan haddii alla idmo qodobo ay ka mid yihiin shiinaha oo sanado kadib xuduudihiisa dib u furay nin ku akaadiyey haweenay ag fadhisay iyagoo diyaarad saaran oo la xiray waxaan sidoo kale iga wariyaal loo haysto inay ka dambeeyeen ama ay duubeen madaxweynaha suudaanta koonfureed oo isku kaadiyana iyana waa la xiray dowladda maali waxa ay sii daysay askar u dhaata waddanka efri kooste oo muddo sanada u xirnaa ama muddo dheer u xirnaa iyo sidoo kale arday daawatay filmaanta maraykanka lagu sameeyo oo lagu ciqaabay inay ka shaqeeyaan gudadka dhuxusha laga qodo waddanka kuuriyada waqooyi xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ku saabsan iyo sugaantiina barnaamijkana qayba ka yihiin usoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenay ka taagay udublii ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartama iyo cirifyadaa bad kaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirfyadaa badkaga xiir iyo buuraha culus cimrigeed adduunyada waxa jira nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadeed cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay aadna calafka ku qodhan cunaad seegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka kuu qoran una seegi maaye faashaqa habaaycin ka alku eryaama iyo boodh aciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo eryaama iyo boodh aciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo fadhi ku carcaarin maaye caashaqayskacilmi guuranku fadhi ku carcaarin maaye caashaqayskaylo tabaa cawayskii canabay daruuru cimir bay ahaay xalay taba cawayskii canabay daruuru cimir bay ahaay caawanaa laguma oga wakhtigii ku ciiliyo wasigiyo wanaaguna caawanaa laguma oga wakhtigii ku ciiliyo wasigiyo wanaaguna waisdaba caraaba waxaana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo waisdaba caraaba waxana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo ma og tahay curyaankaba cagaluma waayne caynkaa wax loo yidhi ma og tahay cagalooma waayini caynka wax loo yidhi kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qabaayicin kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan عاشق هضايق bada caarid ma almaa cawa daranta fiidkii oo caddada walaala bada tahay adigoo aan cod dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay yaree kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo ilaahu naxariiste xalimo qalif magool ayaa ku luqeynayay heestan xasan xaaji cabdulaahi xasan geni ayaa ereyada laga hayaa kun sagaal boqol iyo lix toddobaatanki heesii soo baxay qayb ka tahay daafur baana noogu tahay barnaamijkana kulanka keenan war maxaa u dembeeyey ma tabaysay yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macala safaanigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican muujadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiya sharafci heeda hohoyaday afimahadabidkahaa ku noolo caawiye subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxo sharafay heedahooyaga waa hagaag saaxiibayaal waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idin kaga imaanaya idaacadda kulmiya magaalada muqdisho hirka f m sideed iyo sideetanka megatis waxaa sidoo kale naga dhegeysaneysaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo buggeena radio kulmiya idaacadaha wadani xogmaal iyo sidoo kale kala f m ayaa naga dhegeysanaysaan magaalooyinka baladweyne kismaayo iyo sidoo kale dalka mareykanka aynu ku bilowna ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan toddobaadkii lasoo dhaafay waa tii al-shabaab ay ka geysteen qaraxyo laba ahaa oo adeegsadeen gaadiid laga soo xiray waxyaabaha qarxa khasaaro badan ayaana kasoo gaaray dad shacab ah waxaana aad loo xasuusanayaa qoys toban qof ay dhibaata kasoo gaartay ama toban qofba ay qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen sidoo kale qoysas kale oo magaaladaasi deganaa ah ayaa dhibaato badan ay kasoo gaartay dadka ugu badan dhibaatada gaartana waxay ahayn dad shacab ah hadda waxaa la leeyahay ilaa lix qof oo laga toonsan yahay in al-shabaab ay u fududeeyeen qaraxyadaasi ayaa laga soo xiray magaaladaas waxaana loo gudbiyey magaalada beledweyne waxaa sidaas nala wadaagay gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xarane maanta saxaafadda waa isalaamay gaar ahaan raadiyo kulmada iyagoo meeshaas dhibaata ka dhacday qaraxyo mataanaha lagu dhuftay dad badanaa ku baaba'ay dadaa ku dhaawacmay dadaa ku hanti waayey meel dhibkaas ku dhacana hadda baaritaan in la sameeyo waa qatar ciddii fududeeda ciddii ka warqabtay wixii hadda markaad argagaxisa laakiin jiraan gobolkay jiraan marka dadkaas ilaa lix qofoodoo xiran welina dadaa la baadigoobayaa waxay ku dabaydan oo kusoo sheegeen aduluya walaalkaydu dadka wadanka naxaaseeda waa dad meel kale ka yimid ma ahan aniga hadda dembiiliyaal waayo nama dhihi karo laakiin ciidamada amniga eh, amraan inay ka shaqeeyaan iyo maamulka meesha ka jira oon ka mid ahay marka eh, kolba hadda waxay ku dabaydaan dad sacil keena ma ahan ayagoo fal gacanta kula jirona hadda lama qaban laakiin waa tuhum iyo qiyaas iyo baaritaan on horta marka horeto waa dad deegaankaan kuuri haddana dad oo xaafadahooda joogay dad ganacsadaa intaba iskugu jiraan balweynuku xiran walaalkay meel kastaa la isku xiraaoo aan ku sheega dhir ka dhaco xerigu dawladnimo waayo dadka lama dilin cadaaladdarra laguma xakumin lama jiro dilin sharciyaa la marsiinayaa sharcigaas waxay ka helaynanaleeyihin muumin maxamed xarane weeyaan codkaasaad maqlaysaan guddoomiyaha degmada maxaas wuxuu ka warbixinayey dad lagu toomeeyey inay ka dambeeyeen ama ay al-shabaab u sahleen qaraxi toddobaadka lasoo dhaafay ka dhacay degmada maxaas oo la xiray haddii dhinaca kalean nignana maadaama al-shabaab todobaad gudihii toddobaadka lasoo dhaafay waa taas maxaas ay weerareen sidoo kale sabtigiina waxay weerar ka geysteen ama khamiistii baandhaho ee magaalada la yirahdo heloola gaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waa soo laalaabteen weerarada gaadmada al-shabaab ay soo qaadaan sidaas oo kalena waxaa arrintan ka hadlay afeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya janaraal cabdulaahi cali caanood oo sheegay in waxa ugu weyn ee weeraradan usoo laalaabtaan ay yihiin ciidamada dowladda oo isdhigta marka ay tagaan magaalooyinka ama furimaha mararka qaarna ku mashquula taleefanadooda gacanta ama qaad ay cuneen waxauu sidoo kale ka hadlay askarta dowladda ee rasaastooda jaadka ku badashay dhibaatada ay leedahay sidoo kale wuxuu soo jeedinayaa talooyin uu sheegay in ujeedinaya ciidamada magaalooyinka ay qabtaan sida amniga u sugi karaana horta inta badan dagaalka waxaa la qaadaa qof iyo geed marka la kala garto hmm. laakiin ayagu waxay dagaalka soo qaadaan sagaal sac toban sac habeenimo hmm. wakhtigaas waa wakhtigaa dhallinyaradii meesha joogtay jaadka ay cuntay oo ay ka seexatay jaadku hmm. waa shabaab laftigiisa shabaab kale ah waa midka u sahla ehm, cadowgu inuu ku gaado lannu waxa weyaan waa laba qaybood jaadku mid markii deegaan la qabto ganacsataa keento ciidanka u keenta kaas dhibaatada uu leeyahay waxaa weeye in ciidanka jaadka la cuno habeenkii sagaal sac la wada seexdoo la daato marka labaad wuxuu leeyahay in sirtu baxdo nin walba telefoon meel kula hadlo iskala tago telefoonda ismaartiga in askarta dhowr inta isugu yimaadaan ay fiirfiirsadaan facebookyada iyo magaciisa iftiinkiina uu baxayo marka labaad marka tobanka saac sagaal sac toban saac la gaaro hal qof oo soo jeediyo jaad cunay ma jiro waa la seexanaya arrin ka khatarsan baa jirta jaadka ganacsiga lagu geeya meesha dhallinyarada meesha joogta oo ciidanka cadoonka shacabka iyo milatariga kulligoodba nin mar walba jeebka lacag ku haystaa ma jiro markay jaadlayaasha meeshka geeyaan waa la qarinayaa waan si sheegaynaa madaxdana waa u sheegaynaa waxaa leeyahay rubaca jaadkaa waa shan xabadood shan nino cadow ku dili qaybta jaadka ah waa marduuf barkiis toban xabadood marduufku waa labaatan xabadood markii ciidanku uu muddo jaadkaas ururkaan ama guutaa meesha degan jaadkaas ay muddo ku socdaan maalinka dambe rasaastaas kulligeeda ashaabaa gaaraysa ashaabaa laga gadayaa magaalada markaad qabataan ama deegaan aad qabataan lagu dagaalamayay oo ah taargad muhiim ah oo la xoreynaya marka la xoreeyo oo la xaqiijiyo oo laga saaro wix haddii qarxay wax ku jira laga saaro waxaa muhima ah in asaga la ilaaliyo oo aan dib lagaaga qabsan waa in loo sameeyo jegboyntiyo haddaadan biro waaweyn haysan geedaha waaweyn jirada weyn inta soo geshi jeedka ku goo waxaa mamnuuca aagag dagaal oo laga faltamayay oo shalay iyo daraad iyo bilihii hore laga soo faltamayay oo loo aqoonsaday zon dagaal inay tahay in dadka shacabkaa oo ka imaanaya gobollada iyo baabuurtooda iska soo yimaadaan oo rakaabka la keeno oo rakaab ka baxo oo lasii socdo oo lasoo socdo taas waxay samaynaysaa waxay bixinaysaa sirta ciidanka howlgelaya waxayna u sahlaysaa cadowgu inuu dulduleelo ka helo oo uu halkaas dhibaato weyn ka geysto baabuurta ciidanku ku howlgelayaan maahna gaadiidka kale oo imaanaya oo shacabka dhammaanba in la mamnuuco waa marka koowaad marka labaad jagboyntiga in la sameeyo arrintaasi haddaan soo koobo waxaa keenaya ciidanku marna dagaalku ku jiraya xabaduu ridayaa marna wuxuu ku jiraa marxalada layia diyaargarowga dagaalka diyaargarowga dagaalka waxa wey waajib baad gudatay waajibka kale u socotaa diyaargarowgaas dagaalka waxaa ka imaanaya inaad samayso jagboyntiyo cadowgoosa kuusoo gudbeen inaad samayso sahano inaad samayso ilaalooyin inaad samayso roondo habeenka wareegta inaad jidadka magaalooyinka iyo meelaha muhimka ah hoteliska iyo amasaadka iyo taakulayntu taallo ama madaxdu ay joogto ama magaalooyinka la xoreeyey in jidadka soo galo dhan la xiro dadka shacabka oo soconaya dhan in la joojiyo jenaraal cabdulahi cali canood afeenka wasaaradda gaashaandhigga weeyaan codkaasaad maqlaysaan barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka keenan waa hagaag saaxiibayaal weli waxaa la socotaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdishona waad naga dhageysanaysaan inta la xaqiijiyey afartan qof ayaa ku dhimatay toddobiiyo siddeetan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba bas oo marayay meel u dhow halka loo yaqaano kafiin oo ku taala bartamaha dalka senegal madaxweynaha waddanka senegal mak saal ayaa waxa uu sheegay in afartan qof ay sidoo kale ama inay xaqiijineen afartan qofa dhinteen oo ay ku dhinteen shilkaasi waxaana uu yidhi waxaan ku dhawaaqayaa saddex maalmood oo baroordiy qaran ah gaadiidkan isku dhacay oo ah kuwa dadweynaha qaada oo lixdanka kursi leh ayaa mid ka mida ah wuxuu ku sii jeeday magaalada rosa layihaahdo oo u dhow xadka ula wadaaga wadankan dalka moritaaniya sida ay sheegeen kooxaha dabdamiska iyo kooxaha kale gurmadka iyagoo intaa ku daray inaan la ogeyn tirada dadka kale ama tirada dadka baskaasi saarnaa waxa uu ahaa shil halis ah waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay korneel sheekh faal oo ah madaxa howlgallada ciidamada dabdamiska qaranka dalkaasi senegal wuxuuna intaa uu ku daray maruu la hadlay wakaaladda wararka a f b in toddoba iyo siddeetan qof oo dhaawac ah ay goobta ka qaadeen dadka dhibaatada soo gaartay waxaa loo qaaday isbitaal iyo xarumo kale oo caafimaad oo ku yaala magaalada kaafiin layihaahdo waxaana la sheegay in burburka gaadiidkaasi oo dab uu ka kacay sidoo kale la damiyey warbaahintu waxa ay sheegaysaa in baaritaano socda ay hadda sheegayaan oo kooxaha ciidamadu halkaa tageen oo ay baarayaan waxaa shilkani dhaliyey waxaana gaadiidka la sheegay mararka qaar rakaabka qaada inaysan u socon ama aysan raacin habraacyada wadooyinka loogu talagalay aad ayaan uga naxay shilkan naxdinta leh waxaa sidaasi twitterkiisa ku qoray madaxweynaha waddankaasi maksaal waxa uu sidoo kale sheegay in qoysaska dadka dhibanayaasha ah uu u sheegayo in baaritaanada ay marayaan meel wanaagsan tani waa mid ka mid a ah shilalkii ugu cuslaa ee weliba hal shir oo dhacay dad badan oo intaan laeg ay dhibaato ka soo gaarto waxaana la sheegaa inta badan shirarka waddooyinka inay u badan yihiin sabab la xidhiidha nidaam la-aanta darawalada iyo sidoo kale wadooyinka waddankaasi oo mararka qaar aad u liita bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo labaatankii waxaa la sheegay lix toban qof inay ku dhinteen shan iyo toban kalin ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari nooca dadweynaha qaada ah uu ka dhacay buur weyn galbeedka wadanka senegal warbaahinta gudahan waxa ay sheegaysaa in xilligaasi gaarigaasi xamuulka ahaa uu siday dad rakaaba ah, iyo sidoo kale kalluun wuxuuna kusii jeeday magaalada dalkaasi caasimadda oo ah eh, dakaar la yidhaahdo dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay dib u furtay xuduudaheeda islamarkaana ay tegi karaan dadka ka socda caalamka markii ugu horreysay tan iyo markii lasoo rogay xanibaadii Eh, safarka ee eh, xanuunka la yiraahdo coronavirus waxaana ay xirnayn baa leeyahay xuduudaha dalkaasi tan iyo bishii maarso sanadkii labada kun iyo labaatankii dadka safarka ah ee ka tegaya dalkaasi ama dalkaasi tegaya uma baahna inay la karantiilo taas oo calaamad u habaaleya ah isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadda xanuunka covid nneteen ee dalkaasi maadaama weli uu la dagaalamayo kiisas badan waxay weli u baahnaan doonaan caddaynta baarista ee b c r ee dadku ay qaataan muddo afartan iyo sideed sac gudahood qofkuna soo qaatay ayaana muhiima ah, ayaa lagu yidhi war kooban oo dowladda shiinaha ka soo baxay tilaabadan waxaa soo dhoweeyey dad badan oo markii hore aada u xiiseynayey inay dib ugu laabtaan dalka shiinaha oo qoysaskooda ay la midoobaan maamulka hong kong ayaa sheegay in afar boqol oo kun oo qof in la filayo inay u safraan dhulweynaha shiinaha toddobaadyada soo socda iyagoo safaf dhaadheer dadkaasi haatama bilaabay inay u galaan goobaha laga raaco diyaaradaha magaalooyinka ay ka mid yihiin beijing iyo shimin axadiina waxaa la sheegay in koox tababarayaal ah oo sidoo kale dad badan oo kubadda cagta ama ciyaartooyga kubadda cagta tababarayay ay hadda isku diyaarinayeen safar ay ku aadaan hong kong waxaa sidaasi u sheegay warbaahinta mm, warbaahinta waxaa u sheegay mas-uul ka tirsan maamulka hong kong gaadiidka dadweynaha ee dadku ay raacaan ayaa sidoo kale buuxiyey ama aada safaf dhaadhir u galay buundada layihahda makay oo wadadaas waxay tagtaa gobolka guwaan doonka layidhaahdo inta ugu badan dadkaas waxay u badan yihiin arday honkoo ka laabanaya oo doonaya inay dhulkooda shiinaha ama guryahooda dib ugu laabtaan mid ka mida ah dadkaas ayaa warbaahinta u sheegay in muddo shan sano ah uusan qoyskiisa arkin si weyn hadda uu xiiseynayo inuu arko xubnaha ka mid a ah qoyskiisa haweeney ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee royters in aysan arag waalidkeeda muddo sanada ah inkastoo mid ka mid ah uu qababi tiray xanuunka kansarka mindhicirada ku dhaca waxaana ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay hadda xanibadan la qaaday dabafurista dalka shiinaha ee dhinaca xuduudaha waxay kusoo beegmaysaa bilowga waxaa loo yaqaano shan waa xilliga ugu horeeya ee safarka sanadka cusub ee lownarka shiinuhu isticmaalo ka hor waxaa la sheegay inay arrintani timid masiibada weyn ee xanuunka covid nneteen ee shiinaha ka bilowday dunida intiisa kalena ku faafay qiyaastii laba bilyan oo qof oo safara ayaa la filayaa in la sameeyo ama laba bilyan oo safar ayaa la filayaa in la sameeyo sanadkan cusub taas oo qeyb ah la leeyahay ololaha loogu talagalay in dowladda shiinuhu ay dalkeeda dadka imaanaya ee fasaxdo lin huwa nin layidhaahdo oo u safray ingiriiska shiinahan u socda ayaa isna waxa uu u sheegay warbaahinta inay aad u dheer tahay ay sugayeen islamarkaana arrintani ku faraxsan yihiin dhalinyaro ku nool shiinaha ayaa iyagana sidoo kale sheegay in ay warbaahinta waxay u sheegeen in dowladda shiinuhu ay hadda inkirayso in xanuunkan weli uu waddankaasi kasii jiro qaar ka mid a ah darwallada basaska gudaha ka shaqeeya shiinaha ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin in xanuunka fariskan ama fariskan covid nneteen ay ka qaadaan dadka safarka ee dalka dalkooda tegaya saddexdii sano ee lasoo dhaafay shiinuhu wuxuu ahaa mid ka mid ah ama uu isticmaalay mid ka mid ah siyaasadaha caafimaad ee covidka adduunka ugu adag kaas oo uu inta badan xanibay isku socodka dadka dadkana waxaa la duldhigay shuruudo aad u adag oo soo noqnoqday oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha waddankaasi dowladda ayaa dhowaan dib ugu laabatay siyaasaddaasi kadib markii ay sheegtay in dibadbaxyo ballaaran ay ka dhaceen dhowr magaalo oo waddankaasi shiinaha ku yaalla tani markii shiinuhu ka tanaasulay qodobada muhiimka ahaa ee siyaasadda xanuunka covid nneteen lagu xakameynayo waxa uu soo ama waxaa soo baxay baa leeyahay warbixino sheegaya in isbitaalada iyo meelaha kale ee dadku ay tagaan ee xarumaha caafimaadka ah ay buux dhaafiyeen dadkii ugu tirada badnaa maalin kasta waxaa la sheegay in in ka badan qiyaastii kun qof ay warbaahintu sheegaysay inay tagayeen xarumaha caafimaadka dadkaas oo dhammaantood laga baarayay xanuunkan covid nteen layihahdo aadna uu saameeyey afartan iyo lix askari oo u dhashay dalka afri oo dowladda maali ay ku eedeysay inay ahaayeen calooshoodashaqaystayaal ayaa dib ugu laabtay dalkooda kadib muddo lix bilooda ah oo ay ku xanimnaayeen ama ay ku xirnaayeen waddanka maali ciidamadan oo ay goor dambe oo sabtigii la sii daayey ayaa dib uga degay garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah waddanka africa ooste abijan waxaana la sheegay in arrintan ay timid kadib markii oo cafis ay ka heleen hogaamiyaasha milatariga dalka maali askartan waxaa xarigooda ka dhacay ama lagu xirabaa garoonka diyaaradaha caasimadda dalkaasi maaliya bamako bishii juulaay ee sanadkii hore waxaana weliba leeyahay dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo labada dal dhex maray dowladda maali waxay ku eedeysay in ciidamadan ay ahaayeen calooshood u shaqaystayaal faransiiska u shaqeeya halka efri ay sheegtay in loo duuliyey si ay u sugaan ammaanka joogtada ah ciidamada jarmalka ama ay qayb ka ahaayeen howlgalka qaramadii midoobay ee nabad ilaalinta iyagoo ka soo baxay diyaaradoodii ay ku jireen askartan ayaa waxawaxa watay calanka ama waxay wateen calanka waddankooda waxaana ka muuqanaya inay dhowla cadaynayeen iyagoo gacan qaaday madaxweynaha efricost alhasan watara oo ku sugayey garoonka diyaaradaha si uu usoo dhoweeyo hadda dhibaatada ayaa hadda dhibaatadan ayaa naga dambeysa waxaana dib ugu bilaabi doonaa xiriirkeenii caadiga ahaa ee aanan lahayn dalalka aan walaalaha nahay ee mali watara ayaa sidaasii yiri male warbaahinta la hadlay afhayeen hadlay askartan ayaa u mahad celiyey madaxweynahooda iyo dadka kale ee africost oo sheegay inay aad u taageereen intii ay xanibnaayeen waan ku faraxsanahay inaan waddankeena dib ugu soo laabanno ayuu sidoo kale afhayeenkaasi yidhi sii doontooda ayaa timid maalmo kadib markii maxkamad ku taala magaalada bomaako ay ku xukuntay labaatan sano oo xariga askartan kadib markii lagu eedeeyey inay maleegayeen shirqool ka dhan ah dowladda maali iyo inay sidoo kale doonayeen inay waxyeeleeyaan ammaanka dowladda waxaa sidoo kale la sheegay in saddex ka mid ah haween saddex haween oo askartan ka mid ahaa qaarkood hore loo sii daayay oo wadankooda ay dib ugu laabteen inkastoo mar lagu xukumay dil toogasho ah xukunadan ayaa yimid baleeko horkooda bisha janaayo sanadkan iyadoo hogaamiyaasha ku jira urugoboleedka ecowas ee galbeedka africa ay maali u qabteen ay sii daayaan ama ka dalbadeen inay sii daayaan askartan haddii kale ay cunuqabateen wajihi doonaan laakiin hogaamiyaha militariga ee dalka mali ninka la azimi goita ayaa jimcihii sheegay inuu aad u cafiyey ama cafis u fidiyay askartan ee afrika oost u dhalatay dowladda maali waxa ay ka soo xigatay ama laga soo xigtay inuu jiro heshiis isafgarada ah oo dhex maray labada dowladood wamaali afri kostiya oo arintan ku saabsanaa taas oo la sheegay in qayb ka ahaa in askartan la sii daayo tallaabadan ayaa keentay baa laleeyahay markii askartan la xiray in cunuqabatayn adag lagu soo rogo dowladda maali ee militariga ah ee talada waddankaasi qaabsatay waxay sidoo kale tallaabooyinkan ay caqabad ku noqdeen baa laleeyahay heshiisyo xukuumadda bomaako afar labaatankii bilood ee lasoo dhaafay ay caalamka la gashay haddii aan eegno markaana waddanka colombiyana ah meydadka laba dhallinyaro ah ayaa laga helay qeybta hoose ee diyaaradda layirahdo afians xilli lagu dayactirayay caasimadda waddanka colombiya ee bogota waxaa sidaasi sheegay mas-uuluhu hadlay shirkadda diyaaradahan iyo xafiiska xeeralaalyaha guud ee dalka colombiya meydadkan waxaa laga helay baa ama helay shaqaalaha diyaaradan kadib markii ay diyaaradda timid magaaladaasi ay ka timid ayrahdee magaalada sandiyago ee dalka jili waxaanay ku degtay magaalada bomaco la markii ay timid garoonka diyaaradaha eldorado ee bogota shaqaale ka tirsan shirkadda ayaa helay meydadka laba qof oo aan si caadi ah ugu duulayn diyaaradda afiansi la yidhaahdo waxaa sidaasi lagu sheegay war kooban oo shirkadda ka soo baxay diyaaraddan ayaa sheegtay inay aad uga naxayso dhacdadan waxaana la aaminsan yahay dhalinyaradaas inay ku dhuunteen qaybta taayiradu ay galaan ee diyaaradda iyagoo doonaya inay waddankooda ay ka baxsadaan ama tahriib ah hay-adda baarista farsamada ee xafiiska xeralinta guud ayaa qaadaya tillaabooyin deg deg ah oo lagu ogaanayo dhalashada iyo asalka meydadkan da-dooduna waxaa lagu qiyaasay in u dhexeyso shan iyo toban ilaa labaatan sano jiro inkastoo ay meydadkan aan laga helin wax dokumentiye aqoonsi ah haddana waxaa la sheegay in mid ka mida ah uu sitay lacagta jamhuuriyadda dalka dominik la yidhaahdo shan dad ay raggaasi ku jireen ama warqadaha ama boorsooyin jeebkooda ku jira ninkaas waxaa la sheegay in ay sidoo kale aan laga helin wax dokumenti ah diyaaradda ayaa markii ugu dambeysay waxaa la siiyey waxaa goobtaas markaasi lagu sameynaya dayactir iyadoo la sheegay ay markii ugu dambeysay ee qeybtaasi la furo ahayd bishii december daqiiqadeedii diyaaraddan waxaa la sheegay inay xilligaasi isku diyaarinaysay inay u safarto dalka brazil magaalada saboolo la yidhaahdo laakiin markii sandiyaga oo jila kutaalla ka soo kacday waxay ku degatay bogota oo colombiya ah waxaana doonaysa inay brazil usii doosho meydadkan ayaa hadda la geliyey qeybta qaboojiyaasha isbitaal ku yaala caasimada dalkaasi colombia bogota halkaas oo la sheegay in lagu ogaanayo Eh, ama baaritaan lagu sameynayo dhacaanka xidisidaha ah ee d n a loo yaqaana si loo ogaado baa laleeyahy ugu yaraan halkii asal ka soo jeedaan qodobo kale ayaa saaxiib yaan noo soo socda barnaamijka kulanka keenana idna dhegeysanaysaan aabo hee aabo raadiyaha kulmiyo ii saar iina ken hay aabo naayeer sanmaayeedna eersan maaye

aasan maaye cidnaaye dhulku miduu la ciirana laga qaawin cantarkii haleela cadkiyga dhamiyo cidnaa eersan maaye cidnaa eersan maaye maye cidna eersan ooye dhaysan codka macaan fanaanka ilaah u naxariistay maxamed suleymaan tabeec ayaa ku luuqeynaya heestan waxay qayb nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda saaxiiba inaad maqli doontaan markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaara lul maxamed aadan mahadsanid burhaan waa maalin axada ah taariikhduna waa sideedda bisha koowaad ee janawari sanadka labada waa maalinta sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol konton iyo toddoba cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii madaxweynihii xilligaasi ee dowladda soomaaliya allaha u naxariiste cabdulaahi yuusuf axmed ayaa markii ugu horeysay waxa uu imaaday magaalada muqdisho tan iyo markii loo doortay madaxweynaha soomaaliya kadib muddo sanad ah uu ku sugnaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayaa ku guuleystay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland maanta oo kale sanadkii kii cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku guuleystay doorashada madaxweyne ee maamulka puntland waxa uuna xilligaasi kaga guuleystay cabdiraxmaan faroole oo la tartamayay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kii siciid cabdulaahi deni ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka puntland maanta oo kale sanadkii kun lix boqol sideetan iyo kowdii dowladihii xilligaasi ee dalalka ruushka poland iyo turkiga ayaa kala saxiixday heshiiskii nabadda ee lagu dhameynayay dagaal dowladahaasi u dhexeeya muddo shan sano ah maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol iyo sagaashankii madaxweynihii ugu horeeyey ee dalka mareykanka george washington ayaa khudbadiisii ugu horeysay jeediyey maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol toddobaatan ciidamadii xilligaasi ee ruushka ayaa duqeeyey magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lix dowladihii isbahaysiga ayaa dhammaan ciidamadoodii kala baxay gacanka gilibooli ee ku yaala dalka turkiga ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka george bush ayaa istaaga ka dhacay xilli uu ka qaybgalayay munaasabad ka dhacaysa dalka jabaan guud ahaana waagiinta xubintii maanta oo kale markana dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n lul qaar ka mid a ah dhacdooyinkai ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dibnoo xasuusinaysay booliska dalka hindiya ayaa xiray nin rakaab ahaa oo saarnaa diyaarad ay leedahay shirkadda indian airland ama air hindiya layidhaahdo oo ka duushay magaalada new york ee dalka mareykanka hindiyana ku socday hindiya booliskoodu sababta ninkaa u xihan waxay tahay waxaa la yiri waxaa cabasho ka keenay oo kasoo dacwootay haweenay ag fadhisay oo sheegtay in diyaaradda hawada intay ku jirtay ninkan uu iyada ku kaadiyay ama agteeda ku kaadiyey ninkan la xiray magaciisa waxaa lagu sheegay shankar mishra ah booliskuna waxay qabteen baa laleeyahy waxay ka xireen koonfurta magaalada bangalore markii diyaaradda degtay iyagoo markii dambe geeyey magaalada caasimadda dalka hindiya ah ee dalhi waxaana ka dacwootay baa layidhi haweeneyda goobta la fidha marka agteeda fadhisay ninka agtiisa fadhisay oo suman nalva la yidhaahdo nalva waxa ay diiday ama ay sheegtay ninka inta diyaaradda ku jiray ama hawada diyaaradda ay soo socdeen ninkan agteeda ee ku kaadiyey fanfaniinka kaadidana u gaaray sidaa darteedna shaqaalaha diyaaradda kaga dacwootay laakiin wax laga qaban waayo dhinaca kale south sudan haddaan eegnana koonfurta suudaanna dalka suudaanta koonfurda layidhaahdo lix wariye ayaa la xiray oo xabsiga loo xiray waxaa loo eedeynayaa inay duubeen muuqaal horey baraha bulshada ugu faafay oo muuqanayay ama uu ka muuqanayay madaxweynaha waddanka silva kiir oo ka qeybgalayay munaasabad lagu fureeyey waddo shiinuhu dhisay eh, oo marka intuu taagnaa islamarkaa alaqaaday waliba astaanta calanka dalkaasi in madaxweynuhu isku kaadiyey muuqaaladaas ayaa baraha bulshada aad u qabsaday bishii lasoo dhaafay waxaana ururka midowda saxafiyiinta dalkaasi ay arrintan ku tilmaameen mid xadgudub ah iyadoo wariyaashaana lagu xiray baa leeyahay xabsi gaara oona masuguuda leedahay war kooban oo dowladda ka soo baxay waxaa lagu sheegay in wariyaashaasi ay duubeen wax qaldan islamarkaana madaxweynaha ay ku xadgudbeen dowladda kuuriyada waqooyina waxa ay xirtay oo shaqo adag oo macdan qodisa ah u dirtay afar dhallinyaraha oo iskuul dhigta waxaa lagu eedeeyay dhallinyaradan dhammaantood in ay daawadeen filmaanta ay sameysay shirkadda hollywood ee mareykanka laga leeyahay kuuriyada waqooyi waa ka mamnuuc gebi ahaanba in filmaanta noocaasa laga daawado markaan saaxiibeel kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay warmadayow ma bara waan joognaa warnamayo abwaanguura wuxuu yidhi gaddii lagu yaqiin reer galmudug waayahan gabe'e wax gadaal ka haystaba baryahan gacan ma taagaane gabraar beena mooyee ma jiro guluf dhaqaaqaaye garac ururtay gumaysiyo wuxuush haysta gurigaaga inaad gorod u laalaadisaa waa gun dhaqankeede gambashadu maxay tahay tolow gaabi faraskii dhaaf waa laguu gurmaha minaad soco weyday war cabdillow horaa lagaaga codsado loo yidhi beelaha xoog gale oo iska xoreeyey shabaab kuwa tabarta yaroo shabaab haystaan ha u gurmadeen oo hadda gelmudug ma waxay sugaysaa degmooyinka laga haysta in hirshabeelle u xorayso aga wargooyin reer gelmudugna gormay gacmaha cillaan ka saarteen war maahmaabaa wali araasay dhigin laga dhoobanka jara laakiin maahmaafaaysida annaga tay walaalka hooba dabka jara gaarood kale karafadee waleeri aryaadhaha hogaamiyaha waaye arag alsayd madaxweyne qoorqoor haddaan ka hor wuxuu yidhi dhadow ogaadha galmudug qorogiyaan bay ku bedelatay laakiin xay kuugu taallaahe shabaab in beer la fasha ma ogolee war cabdulow adigaan ogeyne macalin qoorqoor hadda ka hor wuxuu yidhi bisad iyo jiiraan rabaa inaan galmudug ku wada hayo hase hadda shacabka galmudug iyo shabaab maynu meel ku wada hayuu rabaa khaliif yoonay amiira hoorido walaskala sii faday war reer waxay ku maahmaahaan ulima aroorisee oon baa arooriya marka shabaab miya wax ugu dhiman yihiin weli guud warkama haysaane sanatar siciid siyaad wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor waa ka go'an yaha dagaalka shabaab waa ku seexdaa waana ku soo toosaa saacad walbana waa u diyaar war xumatashiil warkooduna awal uusan faa'iide lahayn war wasiirka warfaafinta galmudugba wuxuu yidhi galmudug dagaalku waa ka socdaayoo masegawaabay qabsata eeldheerna qarkay u saaranta hayehe hangoolow gurmadka miyaa gaaray war hadday sidaas tahay lafta garambe waa dadaalayo ciidamada nisaa waxay qabsadeen jilib marka gandar meeshe ilaa xeybta jasiira wargooyin alsayid axmed madoobe madaxweynaha jubbaland wuu dadaalayoo beled xaawaayaan dhaweyd laba nin oo shabaaba ah baa lagu dilay markaa wowood la janne la socda inay xoraynta jubbaland socoto war calaa kulli xaalba meelay wax ka jiraanba hirshabeelle ma ahli maamul goboleedyadii kale waa lagu fadhiyaa war horaha waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo nabe oo waxaa kaloo la yiri ammaan idin ma ogole iska ilaalshaasha shabaab dhammaan eh. idinma ogole eh. iska ilaalsha ashabaab ah, war cabdullo waxaa kaloo la yidhi eh. adin iyo urmiday heesanbaan al-shabaab habarlada kaga erin karaa alshabaab barlada kaga erin karaa markaan yaraa dagaal iyo wax ka sheekaynaya ma arki jirine waxyaabihii aan maqli jiray waxaa ka mid ahay qof haddaad hooskeeda ku istaagtid aaqiro ayaad qaadaysaa fartaada haddaad qabriga ku taagto way kaago'aysaa haddii uu ilig kaa dhaco in laga tuuro labada lugood dhexdooda haddii laga tuuri waayena uu iligaasi dib dambe u soo bixi doonin roobka haddaad faraha ku fiiqdo waa joogsanayaa kabtaada haddii la gediyo shayddaankaa fuula kabaha hadday isfuulaan safar baad aadaysaa idaha dhegta lama qabto haddaad qabatidna cirkaas soo dumaya haddaad libaax ka sheekayso wuu imaanayaa ee haddaad sheegto dheh sheeggiisa ma sheegin dhabaylka wuu soo socota markaa aragto faryaray bidixdheh wayna leexanaysaa bannaanka haddii habeen la xaaqo irsaaqaddaa yaraanaysa gumays haddii habeen gurigiinna soo fuulo qof baa dhiman doona ciddiyaha markaad iska jarto haddaad god ku duugto aaqira ayay kuu soo baxayaan iyagoo geedo midho ah oo aad u macaan raacaan habeenkii muraayad la iskuma eego haddii kale sawir-sawir ayaad noqonaysaa habeenkii timaha lama jarto haddii kale waa la waalanayaa intaas iyo kuwo kaloo badan waan maqli jiraye dagaalka xaggee ka keenteen war kalemaanay war ma haysiine afhayaanka xoogga dalka jenaraal caanood wuxuu yidhi ciidanku inta jaad cunaanay seexdaan sagaal saac oo habeennimo kadibna waa lagu soo dheelmadaa ayagoo wada hurdaya masiibada dhanna meeshay nooga timid waa jaadka aga war jaadka waa lagu soo jeedaa sootii la dhihi jiray xaggeenna ma qabato inuu jaadjabiyo war kaga sii dareernaaf hayeenku wuxuu yidhi weliba jaadka ciidanku rasaastay ku gataan rubiciina shan xabadood buu joogaa qaybtuna toban xabadood bay joogtaa warduufkuna inuu labaatan yahay halkaasay ka muuqataa sidaas bayna khasnadii faaraq ku tahayba cadowga hadduu yimaadana xataa hadduu tooso wuxuu ku rida ma hayo weliba wuxuu intaa ku sii daray kuwa jaadka iibiyaana rasaasta al-shabaab bay ka sii gadaan taasina waxay caddayn u tahay ciidanka rasaastoodii shaadka ku cuneen in lagula soo duuloo lagu dilo aagya wargooyintaasi waa xumo weyne war jenaraal caanod warkan intuusan warbaahinta siinin saw kuma habboona inuu taliyaasha ciidanka u sheego war inay ka qaadan waayeen soo ma karto war waxaa layidhi waxaad qarsataa waa ku qarsadaane xaqaa'iqa in la sheegaa waa lagama maarmaan aryaadhaha war ma haysiine sarkaal la yidhaha shariif maxamed barqadle dadkuna jeega u yiqiin ah, maxkamad la soo saaray waxaana lagu eedeeyey inuu qaraxyo badan fududeeyey kama hoobiye inuu shabaab ka gaday waa caddeeyey isagoo hetaliyo urur ahoo madax ah muggan waxaan la yaabay jeego loo yiqiin geesi inuu yahay shabaab asagoo ku eedaysan muggaan arka arrooy ayaa la aamini doonaa cabdulla war ma haysida jeega wuxuu yidhi yaa la yidhi markii taliyaha ururka layga qaadaan carooday kadibna anaa al-shabaab lugtayda ku doontoo ka dalbaday xidhiir wada shaqayn ah marka waxaan la yaabanahay sargaal aad ku gabanaysay inuu nimankii kugu noqdo soo ibtala maahan ahayne weligoodba qof carooday waa ciidansanaye war anigu waxaa la yaabe sargaal aan garaadihiisii laga qaadin oo mushaarkiisii qaata oo xilkii keliya laga qaaday cadaawad intaas leeg inuu bulshada soomaaliyeed u qaado oo ogolaaday inuu qaraxyo hogaamiyo shacabka lagu xasuuqo masaakiinta ah warcaata war ma saraakiisha la hayaa waa badan yihiin baa la yidhi waxaana la yidhi wax badan oo lala yaabay yaa la arkay ilaahay sharkooda hana mootiye wargooyin shabaab iyo wixii la shaqeeyaba wax isma dhaamaan ay isku xukun bay leeyihiin war horaa waxaa loo yidhi ninbashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan shabaab mugi laga adkaaday samigay cabdullana waxa uu yidhi ow dadkii waxay isku dareen duco iyo digrisaalaan dadki waxay isku darteen duco iyo digrisaalaan warkalmaanay war mahaysaane madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi waxaan rabaa doorasho qof iyo coda inaan ka qabto puntland haddaan raba inaan wakhti kororsadana cid ii diidi kartaa ma jirto madaxdii iga horraysaba waa kororsa jireen laakiin anigu doorashaan diyaar u ahaye buuqa ha la joojiyo war iminkoon anigu waxaan arkay calaamado badanoo madaxweyne farmaajo lahaan jiray oo dani uu leeyahay kow madal musharaxiin oo ka soo horjeedaa jirta laba doorasho qof iyo cod ahaan qabaha uu taagan yahay saddex awooduu wax kumaquunihaha la leeyahay afar mar kastuu hadlayo shuruucda iyo dowladnimada ha la ilaaliyo u yidhaah marka waxaan la yaabanahay astaamihii uu madaxweyne farmaajo ku diidaayay soomaha intaas war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyaddu doorasho qof iyo coda keliya ma aha ee waa wixii dadku isku raacsan yahay doorasho qof iyo oo hal qof ii rabaahina dimuqraadiyad maaha war doorasho qof iyo coda madaxweyne farmaajo waa tii laga diidaye siciidani madan baa ka gashay asagana war lama diiday doorasho qof iyo codee eh? ma la qaban kari lahaa horta war dood la geline eh? deni hal sanaa loogu daro arrinta waa iska caddahaye ma waxaadna leedihiin dani doorasho cod iyo qofa uma jeedee hal sano oo muddo kororsiya u raajicinayaa bowa aa u jeedaahe muran badan baa jira marka yooyootanka wakhtigu hadduu ku dhammaado soo wakhtigii doorasho la laysku raacsanyaa lagu qaban lahaa looma baa baahna warnimayo war mahaysiine isbahaysi cusubaa soo baxay waxaana ku midoobay sheekh shariif cabdiweli gaas xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiid marka waxaan la yaabanahay afartaas maxay ku heshiiyeen warahanamine waxaan tacsiy ahayn ayagoo sheegaya miyaad aragta war koonfur galbeed meelaan ahayn ayagoo ka hadlaya miyaad aragta war laascaanoodba waa ka hadleen war madaxda aad ii sheegaysaan oo isbahaysiga noqday dagaalka shabaab lagula jira maxay ka dhaheen war madaxweynihii hore ee yukrain asagoo taliya unuga oo toban qofood hogaaminayuu dagaalkii duruushka ka qayb galaya eh. madaxweyne sheekh shariif eh. soo ma ahayn dagaalka al-shabaab inuu ka qayb qaato war waxaa la yidhi eh. baadi weyaanta sawde ma looho birmaado baladkeennii buahale managa basbaa warwar ma haysiin odayaasha dhaqanka gobolka sool waa kala qaybsameen qolo waxay leeyihiin somalilan ciidankeeda ha nagala baxdo qolo waxay leeyihiin buntland faragelinta hanaga dayso war waxaan maqli jiray ma degana warkaagu bal ducuun isugu bayr wixii kuugu daranshiig ha lagaa daweeye xubintii kalamaana dhegeysateen barnaamijkan ayadaa u dambaysa heese ku luuqaysa fanaanada codka macaan caashe cabduul maleyka ayaan idinkaga tegaynaa oo mugdi meel xunaa maraa layrahda nabadgelyo